بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ومن قتل قتيلا أعطي سلبه fasalkan sheekhu wuxuu kaga waramayaa raximah اllah haniimada alhaniima haniimaduna gaalada xoolaha laga furto ee dagaal lagaga qaado ayaa la yidhaahdaa gaalada xoolaha laga qaato ee laga furto fii xaalati alxarb marka dagaalka uu jiro ee lala dagaalamo adduunka ay ka tagaan iyo xoolaha ay ka tagaan ayaa waxaa la yidhaahdaa khaniim waxayna iman doonaa isaguna alfay fayguna waa xoolaha gaalada laga qaato laakiin waxaa looga qaadanayaa dagaal la-aan markaad xoolaha dagaal lagaga qaato inta la dagaalamo dagaalkaasi xoolihii ay wateen lagaga soo furto kaa haniima la yidhaahdaa xoolaha iyagoo aan la dagaalamin ay ka yaacaan ay ka tagaan dagaalna aan lagu soo furanin fay baa la yidhahdaa isagana marka intaasa dhaxaysa xagga xukunkana wayna arki doonaa insha allah wuxuu uhi sheekhu raximah اllah waman qatala qofka dila qatiilan qof dila marka qatiilku yacni qof xarbi oo gaala ah, ayaa waxa uu ka dhigay mid la dilay buu ka dhigay ucطiya waxaa la siin doonaa salabuhu salabkiisaa la siin doonaa tuqsamu lghaniimatu haniimadana waa la qaybin doonaa bacda dalika intaa dabadeed calaa khamsati aqsaamin shan qaybood baa loo qaybin doonaa fa arbacatu akhmaasiha afar meelood waxaa la siin doonaa shanta meelood afar meelood waxaa la siin doonaa liman cid baa la siin doonaa shahida alwaqcata dagaalka soo xaadiray wa yucطaa lilfarisi ninkii fardafuulka ahaa ee faraska watay waxaa la siin doonaa halaathatu ashumin saddex sahmi baa la siin doonaa walilraajili ninkii lugeynayay ee lugleyda ahaana sahmun sahmi baa la siin doonaa walaa yushamu sahmi loo yeeli maayo ilaa liman qof mooyaane istakmalad fiihi khamsu sharaa'ida shan shardi ay ku dhammaystirantay shardiga koowaad al islaamu islaamnimo weyn shardiga labaadna albuluuqu qaangaadh wey shardiga saddexaadna alcaqlu caqliga wey walxuriyatu ka afraadna waa xorriyadda waaldukuuriyatu ka shanaadna waa labnimo fa in ikhtalla shardun shardi haddaa la waayo oo meesha uu ka baxo min daalika kaa ka mid ihi rudika lahu xoogaa baa la siin doona radkiga oo lagu adduuna lagu rushayn walam yusham lahu sahmina loo yeli maayo wayuqsamu lkhumusu khumuska shan meeloodoo meel ahaan shan meelood meel ahaantana yuqsa waa la qaymin doonaa calaa khamsati aqsaamin shan meelood meel ahaantii afar meelood marka shan meelood marka loo afar meelood ba cidi kala siiyey meel ahaantii soo hadhay waxaa loo qaybinayaa calaa khamsati ashumin sahmun sahmi lirasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka ilaahay baa ay u sugnaatay yusrafu bacdahu geeridiisa dabadeed waxaa lagu bixin doona lilmasaalix masaalixda lagu bixin doona wasahmun sahmin lidawi lqurba dadkii qaraabado saaxiibka ahaa ayaa la siin doonaa wahum iyaguna bnu haashimin waa reer bani haashim balmualib iyo reer banmualib wey wasahmun sahmina lilyataamaa agoomaha ayay usugnaatay wasahmin lilmasaakiin sahmina masaakiinta ay usugnaatay wasahmun liabnaa'i sabiil sahmina waxaa iskale ibnu sabiil musaafiriintaas kale waay horta wuxuu inoo horreysay waman qatala qatiilan ucطiya salabuhu acطaa salabuhuna waa la xarakeey acطaa salabuhu haddaan la yidhaahdo salabku mafcuul buu noqonayaa faacilkana waa imaamka ama naa'ibka ama qaa'id jeish ciidanka ka hogaaminaya way noqonayaayo acطaa waa siin doonaa imaamku qofkii wax dilay salabahu salabkiisa ayuu siin doonaa waay waman qatala qatiilan qatiilku marka waxa weyaan waa kii xarbiga ahaa ee dagaal ku jiray ayaa uu dilay marka qofkii gaal dila xarbiga oo macrakada dagaalka ku dila waxaa la siin doonaa salabkiisa la siin doonaa salabku muxuu yahay salabku waxa weeyaan ninkan uu dilay waxa uu sito ninkan gaalka ah ee dagaalamayay waxa uu sito ayuu yeelanaya adduunka uu sito ayuu yeelanaya hubka uu sito iyo dharkiisa iyo alaabta uu sito ee markaa booshkiisa ugu jira hadday adduun tahay hadday wax kala tahay isagaa iskale intaas wixii ka soo hadha ee khanimadii la ururiyey ayaa ciidanka loo qaybinaya qofkaasi ninka gaalkaa ee la dagaalamayay dilay wixii uu sitay isaga qaadanaya markaa waxaa waxaa la idhahdaa salab markaa la idhahdaa waa waadix halkaasi soo ma oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam salamatin akwac nimankii uula dagaalamay wuxuu siiyey salabkoodii ayaa u siiyey wixii uu ka furtay buu siiyey bimacnaa wixii ay si ay siteen ya waxa weeyaan ayuu awsiiyey markaa qofkan qofkan de gaalka alaab buu sitaa hub buu sitaa dhar buu sitaa jabadihiisa waxaa laga yaabaa in hawla wax kale gu jiraanoo ama eh, lacag gu jirtaa dhici kartaa waxaasoo dhan qofkaan iska yeelanay qofkaad dilay baa qaadanay kaas salab baa la marka waay xaggii hanimadana wa inooga warramay waman qatala qatiilan ucطiya waxaa la siin doonaa salabuhu salabkiisa la siin doonaa wa tuqsamu hanimadu maxay nidhi ay adiga hanimada maxaa nidha adiga alghaniima maxaa la dhahdaa ya oo xoolihii xoog lagaga qaaday dagaal lagaga qaaday xoolihii dagaal lagaga qaaday gaalada ee lagaga furtay yaa haniimo la yidhaahdaa faygana maxaa dhahdaa ya dagaal aan lagu furanin ma afaa allahu calaa rasuulihi ayadda qrka fma أwjaftm عalayhi min khayli walaa rikaabi walakin اllaha yusaliطu rusulahu calى man yashaa fama awjaftum عalayhi min khayli walaa rikaab yani dagaalku midaan qabsan weeyaan ya waay wtuqsamu اlganiimatu haniimada waa la qeybin doonaa bacda dalika intaa dabadeed calىa khamsati aqsaamin shan qaybood baa loo qeybin doonaa mar qofkii salabkiisii la siiyo wixii ninkaa uu dilay uu sitay markaa isaga la siiyo hanimadii kale maalkii qolada gaalada ka ka yaacda laga furtay dagaalka lagaga furtay lasoo ururiyo waa la qaybin doonaa imisa loo qaybinaya shan qaybood baa loo qaybinaya shantaa qaybood marka shan shan mar shan marka loo qaybiyo afar meelood arbacatu akhmaas shan meelood marka loo qaybiyo afar meelood waxaa la siinayaa ciidanka dagaalamaya ciidankii dagaalka galay ee dagaalamayay ayaa loo qaybinaya qofkii lugleyd ahaa bimacnaa ninkii lugta ku socday ee isagu gaadiid aan wadanin ee gaadiid aan ku dagaalamaynin isaga waxaa la siinayaa sahmi baa la siinaya qori buu leeyay ninka isagu faraska watana saddex sahmi buu leeyay laba sahbin faraska iskale gaadiidka ku dagaalamaya sahbina waxa iskale isagaa isagaa yeelanaya sahmina isagaa leh laba sahbina faraskanu ku dagaalamaya waa leh waay saasuu rasuulku sameeyey calayhi isalaatu wasalaam afar meelood baa la qaybiyey soo ma maxaa soo hadhay meel ahaanta soo hadhayna sahmi rasuulkaa iskale sahmina qaraabadiisaa le sahmina waxaa le ibnu sabiilka oo qofkii markaa musaafirka ahaaya sahmina waxaa iskale aytaamta sahmina masaakiinta ahaay intaba waxay naqsinaya aayadda qur-aanka waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumsahu walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakin wabni sabiil waay qofkan la siinayana shuruud buu yeelanaya o sheegi doona insha allah watuqsamu lhaniimatu haniimada waa la qaybin doona bacda dalika intaa dabada calaa khamsati aqsaamin shan qaybood baa loo qaybin doona oo fa yucطaa waxaa la siin doonaa arbacatu akhmaasihaa waxa weeyaan afar meelood shan meelood oo afar meelood waxaa la siin doonaa liman cid baa la siin doonaa shahida alwaqcata dagaalka soo xaadiray dagaalka soo xaadiray dadkii dagaalka soo xaadiray dagaalka qayb ayaa la siin doonaa wayucطaa ninkii fardafuulka ahaa ee faraska watay waxaa la siin doonaa halaaثatu ashumin saddex sahmi baa la siini sahmina sagaale laba sahmina waxale ya faraska waliraajili ninkii lugeynayey lugta ku dagaalamayna sahmun baa la siin doonaa marka halka faraska waa gaadiid ma og tahay dee gaadiidkii berigaa lagu dagaalamay wuu isbedelay gaadiidka iminka ayo ayuu noqonaya marka ninkii dabaabada waday iyo kii diyaaradda waday eh, iyo kii gaariga kala waday iyo kii baybayga waday iyo kuwaasay noqonayaan marka gaadiidkooda saasa lagu qaybinaya iyaga ilan gaadiidkii beriga faras buhaa faras iyo awr iyo welibana nimankii farisiinta habariyo waxay ku dagaalami jireen maroodiyo waxa ugu weyn o lagu dagala maroodi buha waay marka gaadiidkii mar haduu isbedelay gaadiid gaadiid unbu ahaa ilan lagu dagaalamaya gaadiidkii xilligan jira unbaa halkiisii gelaya dadka muslimiintana waxaa la doonaya gaalada inay u diyaar garoobaan wa aciduu lahum ma statactum min quwa min ribaat اlkhayli turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwa gaalku wuu kaa baqanay marka markaad awood leeda wuu kaa baqanay lakin haddaanad awood lahayn waxba iskaga kaa tirin maayo de kaa baqan maayo ilahay muxuu yihi turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwa waxaan diyaar garowga waxaad waxaa lagu cabsi gelinaya cadowgii ilaah way kaa cabsanayaan marka isticdaadku diyaargariguna wuxuu noqdaa laba qaybood mid macnawiya iyo mid xisiya macnawigu waa iimaanka weyn dadku wayna iimaaniyan u diyaargaroobaan dadka muslimiinta oo waxaa weeyaan jahliga iyo bidcada iyo shirkiga iyo macaasida iyo khayr la-aantu ay ka dhex buuxdo ma guulaysanayaan guushu waxay ku jirtaa daacada ilaahay guushu ilahay buu qur-aanka inoogu sheegay wuxuu uhi in tansuru llaha yansurkum waa shardi in tansuru llah haddaad ilaahay u gargaartiin ya ilahayna waa idin gargaaraya marka gargaarka ilaahay inooga baahan yahay waxa weeyaan in diintiisa lagu dhaqmo oo shareecadiisa la qaato oo loo hoggaansamo oo aan la caasiyin oo aan la khilaafin markaas guusha imanaysa inta ka laakiin dadka muslimiinta guusha waa ka dhaartay walihaada rasuulkeena salى اllahu wa waaalih wasalam intii intii uu muddadii lasoo saaray imse sanad bahe sugeyn maalintii loo waxyooday laga soo bilaabo ilaa maantu dhintay imse sanad bahe ya saddex iyo labaatan imisu maka joogay saddex iyo toban imisu madiine joogay intii badnayd ayuu dadka tababarayay oo dadka dhisay oo dadka uu diinta ugu baaqay saddex iyo toban sannood maka uu joogay isagii saxaabadiis waa la dhibayay un qaarna waaba la dilayba waa sabarsiinayay iimaankoodu dhisayay dacwaddu ku baaqayay dadka ayaa diinta loo bandhigay markii dadka muslimiinta ay farbateen madiine u hijrooday ee dadkii reer madiinena ay ku biireen ya ee awood halkaasi ka soo baxday baa dagaalkii la ogolaaday udina liladiina yuqaataluuna biannahum ulimuu in allaha calaa nasrihim laqadiir hadday yani intiisi ugu badnayd bu ku qaatay marka dadka ilaa ay ay u dhismaan oo dadku dad toosan ay noqdaan nasrigu waa ka dheeraanaya marka waa saas walaa yushamu sahmi loo yeeli maayo la siin maayo ilaa liman qof mooyaane istakmalat fiihi khamsu sharaa'ida shan shardi ay ku dhammaystirantay shardi koowaad alislaamu horta waa inuu muslim yahay maxaa ku baxay gaal gaal sahmi la siin maayo hadduu xataa gaalku dagaalka kula galo kaba soo qaad hadduu kula galay waxba hanimada waxba kuma lahayso xoogaa adduun radkiga qolada radkigu kami ka mid noqon doona walbuluuqu qaangaadh waxaa ku baxay sabi walcaqlu majnuunkii baa ku baxay isagana walxuriyatu addoonkii baa ku baxay waldukuuriyatu labanimada dumarkii baa ku baxay kuwa iyaga sahmi lama siiye ee waxaa la siiyaa uun iyaga waxa weeyaan radkiga noqonaysaa wuxuu i fain ikhtalla shardu min dalika shardi kaa ka mid a ah, haddaa la waayo oo meesha uu ka baxo rudika lahu radkiga maxaa la yidhahdaa radkiga waxaa dhahdaa alcataau lqaliil waa siinta yar baa la dhahdaa marka waaa waxaa la siin doonaa waxoogaa adduuna oo aan gaadhaynin laakiin sahmigii qofkii dagaalamayey ee raajilka ahaa sahmigiisa aan gaadhano ka hoosesaa la siin doona waxoogaa adduunaa la siin doona radki waa alcaطaa alqaliil adduun yar baa la siin doonaa waxoogaa adduuna baa la siin doonaa marka waa la rushay doonaayo dadkii meesha soo xaadir waxbaa laga siin doonaa waxoogaa adduuna baa la siin doonaa marka haddii caruur tahay hadday dumar tahay dumarkii shaqaynaya oo kale dagaal ka shaqaynayay waxay ka shaqaynayeen iyagu biyahay usoo dhaaminayaan dhaawacay daweynayaan kuwaas ay ka shaqeyn karaan taas wa yuqsamu lkhumusu khumusku marka waxa weeyaan shan meelood markii loo qabi afar meelood ciidankaa la siiyey maxaa soo hadhay meel ahaan taasoo hadhay laga wayuqsamu lkhumusu khumuskii waxaa loo qaybin doonaa calaa khamsati assumin shan meelood baa khumuskii loo qaybin doonaa mee shan meelood meel ahaanti sahmu lirasuuli llahi sala allahu alay slam sahmi rasuulkaas kale oo rasuulka u sugnaaday oo rasuulku markuu noolaa calayhi salaatu wasalaam hawlihiisa ayuu ku damberi jiray oo dumarkiisa iyo ayaa masaarifu siin jiray oo kale wa jucila risqii taxta dilli rumxi wa risqii taxta dilli rumxi isagu laakiin markuu dhintay yusrafu bacdahu rasuulka dabeedii yani geeridiisa markuu dhintay dabadeed waxaa lagu bixin doonaa lilmasaalix masaalixda lagu bixin doonaa masaalixda muslimiinta wixii maslaxad loo arko ayuu imaamku ku bixinaya ciidanka diyaargareyntiisa hubka iyo meelayaga kale waxaas qubxin doona wasahmu lidhawi lqurba sahmina waxaa iskaga qaraabada rasuulka wahum iyaguna banu haashim wa banumualib wa reer bani haashim reer banumualib weeyaan waa qoladii sadaqada xaaraanta ka ahayd maadaama zakaday xaaraan ka tahay iyo hanimadii baa la siinaya mar haddii zakaday xaaraan ka tahay oo zakadii aynay qaadanaynin iyagoo hanimadii ku leeyihiin sahmi waa hanimada sahmi laga siinaya qaraabadii rasuulka alay slat o slam waana reer bani haashim reer banumualib rasuulku waxaa muxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmualib ibnu haashim waa haashimkaasi wixii haashimka kasoo farcabay sadaqada waa ka xaaraan hanimaday leeyihin haashim iyo mualibna waa walaalo oo haashim yaa dhalay ya maxamed ibn cabdillahi ibnu cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdi manaaf marka wuxuu dhalay afar buu dhalay haashim iyo mualib iyo cabdishams iyo nofal afartaasu dhal afartaas markaa walaalay ahaayeen saddex waxay ahaayeen isku hooyo isku aabo labadan haashim iyo muطalib iyo cabdishams nofalna isku aabun bay ahaayeen hooyo kala dhashay isaga marka marka haashim iyo ree muطalib muطalib iyo bani haashim iyo bani muطalib rasuulka salى اllahu alayh wali wasalama kamay tegin way u gargaareen waktiga usoo soo saaray ee gaalada ay markaa ay dhibaysay way garab istaageen waa way u gargaareen way rumeeyeen saasoo kale waxa weeyaan markii la cunaqabateeyey dadkii la cunaqabateeyey bay ku jireen ya way ka qayb qaatay lakiin labada qolo kale kuma jirinayo saa daraadeed rasulka uui banu haashim banu mualib shay un waaxid waa shay keliya horena waan usoo marnay baabkii zakada wasahmu lilyataama sahmina agoontaa iskala agoontaa la siinaya wasahmu lilmasaakiini masaakiintana sahmi bay leeyihiin wasahmu liabnaai sabiil abnaa sabiilkuna sahmi bay leeyihin faslu wayuqsamu maalulfay wayuqsam saas noqonaya so ya wayuqsamu maalu lfay-i maalkii fayga waa la qaybin doonaa calaa khamsati firaqin shan qaybood baa loo qaybin doonaa yusrafu khumusuhu khumuskiisa waxaa lagu sarfin doonaa calaa man cid baa lagu sarfin doonaa yusrafu calayhim khumus alghaniimati khumuskii haniimada lagu sarfinayo la siinayay wa yucطaa arbacatu akhmaasihi shan meelood marka loo looqe afar meelood waxaa la siin doonaa lilmuqaatilati ragga dagaalamay wa fii masaalixi lmuslimiin masaalixi muslimiintana waa lagu bixin doonaa idan waay waxaa inoo hadha haddaba fay haniimadii waynu soo sheegnay faygii bu halka inoga tilmaamaya faygu maxay taha hadaba sheekaas inoo sheegaya aye adiga ahe a ahe fayg waa maxay ya ya sax wey oo xoolihii gaaladu iyadoo dagaal aan la gelin ay ka tegeen dagaal la-aan baa lagu soo qabsaday wey kaas ayaa la yidhaahdaa isagana maxaa loo qaybinaya ul sheekhu shan qaybood calىa خamsi firaqin firaq yani shan qaybood wey calaa khamsati aqsaam shan qaybood waa loo qaybinaya wayuqsam maalu fay maalkii fayg ayaa waa la qaybin doonaa calaa khamsati firaqin shan qaybood baa loo qaybin doonaa shantiina soo sheegnay yusrafu khumusuhu khumskii waxaa lagu sarfin doonaa calaa man cid baa lagu sarfin doonaa yusrafu calayhim la siinayey khums lhaniimati khumuska haniimada haniimada shan meeloda meel ahaan shan meelood marka loo qayb meel ahaan qolaa la siinayay qoladaa laftooda la waxay ahaayeen shan qolo ay ahaayeen shantaa qolaa la sheegaya haddaba khumuska haniimada haniimada marka shan meelood loo qaybiyo meel ahaan baa la qaybinayay waxaana loo qaybinayay oo la siinayay shan qolo ayagana shan qolo loo qaybinaya haye adiga adi fartaagid waad haysaa haye ya uli kor qaad a fadhiiso waay haye adiga haye haye haye waa sax weeyaan sahmu lirasuuli الlah waa sahmi rasuulka alayه الslat asalaam sahmi qaraabadii sahmi masaakiintii sahmi ibnu sabiilkii sahmi agoomihii soo saamahen shantaasaa la siinay maxaa soo haray marka intaa laga jaray waxaanu tegayna agga dambe daaqadda ninka ku dhow istaag daaqadda daaqadda daaqadda istaag maxaa haray ya ha maxaa hadhay kor u qaadee muxuu yihi imika wuxuu sheegay inanku khumuskii waa la sheegay maxaa soo hadhay marka laba soo hadhay may laba ma soo hadhin fadhiiso sheika kuku xiga halkan kaa xiga ahey imisa soo hadhay ya adnama haysi fadhiiso shaqa ka soo horeeya ka soo horeeya haye ha maxaa soo hadhay maxaa soo hadhay kor u qaad waad saxsanta kor u qaadanta sax oh, wey fari afar baa soo haray ila shan meelood ba loo qeybiyey meel ahaan baa baxday ya afartii meeloda kale soo hadhay buu kooga warramaya waa ka wuxuu kugu yidhi wayucطىa arbacatu akhmaasihi waa afartaas weeyaan marka shan meelood loo qeybiyey afar meelood waxaa loo qaybin doonao la siin doonaa lilmuqaatilati ciidankii dagaalamaya ciidankan dagaalamayasa waxaa darab waa la siin doonaa wa fii masaalix اmuslimiin masaalix muslimiintana waa lagu bixin doonaayo masaalixdaasi iyado dee waa ciidanka diyaargarayntiisii iyo ciidamada laftooda wixii masaariife la siinayo iyaga iyo caruurtoodii iyo iyagana waa laga bixinaya waay faslun wa shuruudu waja shuruudu wujuubi wa sharaa'idu wujuubi اljizyati khamsu khisaalin halkan markuu ka warramaya jizyada jizyada waa maalka laga qaadayo dadka gaalada ah ee dimiyiinta ah ammaan baana u siinaya waa maal gaalka laga qaadayo ammaana lagu siinayo ammaankaa lagu bixinayaa waa mid daa'ima mid mid wakti mucayana ku xidhan maaha wakti mucayana ku baxan hudnadu iyadu heshiiska gaalada lala galo iyadu waxay ku xidhantahy wakti mucayan lakin kan wakti mucayana kuma xidhna gaalku waa joogaa waa degan yahay adduun buu bixinayaa jizye la yidhaahdo waa kula deganaanayaa ammaan baad siinaysaa waxa weeyaan isagoo ballankii lala galay furan mooyaan ammaankaasuu leeyahy isago dhimmi baa la dhahaa qofkaas dhimmi waay wa sharaaid wujuubi ljizyati jizyada waajibnimada shuruudaheedu khamsu khisaalin shan khasladood weeyaan qofka ay ku waajibtay laga qofkay tahay in laga qaado waa shan khasladood baa laga helay albuluuqu waa qaangaadh waalcaqlu iyo caqli waalxuriyatu xornimo wadukuuriyatu labnimo wa an yakuuna min ahli kitaabi waa inuu noqdo ahlukitaab aw miman lahu shubhatu kitaabin ama waa inuu yahay qof kitaab shubhadii leh waa majuusti marka wa aqalu jizyati jizye inta ugu yara diinaaru diinaar weeyaan fi kuli xawlin sanad kasta wayukhadu min almutawasiti qofka mutawasitka waxaa laga qaadi doonaa diinaaraani mutawasitka ninka dhaqaalihiisa mutawasitka yahay wey wa min almuusiri qofka muusirkana waxa laga qaadi doonaa arbacatu danaaniir afar diinaar ba laga qaadi doonaa wayajuuz ay wayusanu waxaa la suneeyey an yashtarida imaamku inuu shardiyo calayhim korkooda adiyaafata marti martida inay marti marti martisooriyaan ayuu u shardiyi doonaa fadlan xaalo ay tahay mid dheeraad ka ah can miqdaar miqdaarijizyati jizyada miqdaarkeeda dheeraadka ah wayatadamunu caqdu ljizyati caqdiga jizyadu waxa uu koobsanayaa oo uu keensanayaa arbacata ashya afar shay an yu-adduu inay bixiyaan aljizyata jizyada horta inay bixiyaan wa an tajriya calayhim inay korkooda ay ku dareerto axkaamu lislaami islaamka axkaamtiisu wa an laa yadkuruu iyo inaynay sheegin wa an laa yadkuruu inaynay ka sheegin diina diin alislaami diinta islaamka inaynay ka sheegin ilaa bikhayr khayr meel wax kale inayna ka sheegin wa an laa yafcaluu iyo inaynay sameynin maa fiihi darun cala lmuslimiin muslimiinta wax dhibaato ku ah in aynay sameynin wa yucrafuuna waxaa lagu garan doonaa bilibsi lkhiyaari khiyaarka xidhashadiisa wa shaddu zunnaari iyo dhexdu markaasi ay adkaystaan oo sun ay ku xidhaan ah, wayumnacuuna waa loo diidi doona min rukuub اkhayli fardaha fuulitaankana waa loo diidi doona way aljizya ya jizyada waxa laga qaadaya iyo yaa laga qaadaya gaalka ammaanka la siiyey gaalka ammaanka la siiyey yaa jizyada laga qaadaya oo ka ilahay yihi subxaana wa tacaala markuu ka warramayey gaalada yahuudiya nasaaradii xataa yucdu jiz xataa yucdu xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saagiruun maxaa ka horreeyey ya qaatilu qaatilu اladiina laa yuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlآakhiri walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu jizya can yadin wahum saagiruun waa aayadda qur-aanka ee daliil marka jiziyadu maxay noqotay sheekhow maxaynu nidhi jiziyada jiziyada jizyada maxaynu nidhi maxaa la dhaha jiziyada waa maxay ninkaan la hadlay ano adig kulama hadlay a waad garan weyday hay adigana ya ha gaalka ammaanka la siiyey xoolaha laga qaado ayaa jizya la dhahda waay wa sharaa'idu wujuubi ljizyati khamsu khisaalin waa shan khasladood weey shan khasladood weey marka gaalkaasi dhiiggiisu muu xaaraan horta gaaladu waxaa loo qaybiyaa afar baa loo qaybiya mid dhimi baa la idhahdaa midna musta'man baa la idhahdaa midna mucaahad baa la idhahdaa midna xarbi baa la idhahdaa dimigu waa kan imikana ka warramayno jizyana waa bixinayaa dadka muslimiinta waa ku hoos nool yahay ya ammaan baa la siiyey kaas dimi baa isaga la idhahdaa musta'manku ammaan baa la siiyey ammaanka waxaa siin kara dadka afraadda muslimiinta way siin karaa qof buu siin karaya dawladuna way siin kartaa iyaduna ammaanka musta'mar baa kaanada ka ammaanka la siiyey ee wadanka ammaan kusoo galay ee dawladda siisay ama qof kalebas ragii dumarku doonaba ahaado oo ka rasuulka ajarnaa man ajarti ya umahani ka saddexaadna ha musta'man waay ka saddexaadna mucaahad baa dhahdaa waa cahdiga waa ka mucaahadka labada dowladood dawladda muslimiinta iyo dawladda gaalada heshiis bay galeen kaa heshiiskaa kuwa heshiiska galay in lais ammaan geliyo laisdhex maro oo kaana mucaahad baa dhahda midna xarbi baa la dhaha waa ka waa ka dagaalku inaga dhexeeyo ee lala dagaalamayo ee lala dirirayo lala jihaadayo kaa xarbiga maaha saddexda kale dhiigooda waa xaaraan maalkoodana waa xaaraan saas haddaba shuruudu wujuub jizyati waa khamsa khusaale albuluuqu waa qaangaadh ilmo yar waxba laga qaadi maayo ilmo yar oo aan qaan gaadhin jizy laga qaadi maayo wlbuluuqu eh, wlcaqlu kala waadna waa caqliga maxaa ku baxay qof waalana jizy laga qaadi maayo wlxuriyatu xornimo maxaa ku baxay adoonna jizy laga qaadi maayo xataa sayidkiisa laga qaadi maayo wاdukuriyatu labnimo maxaa ku baxay ya dumarkii dumarkiina jizy laga qaadi maayo wa an yakuna min ahli اlkitaabi iyo waa inuu yahay ahlukitaab ahlukitaabka waa ayo alyahuudu wالnasaara aw miman lahu shubhatu kitaabin ama cid markaasi leh shubhatu kitaab ciddaa shubhatu kitaabkale waa mujuustiyo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam nimankii mujuusta ahaa majuusu hajar waxa uu ka qaaday jizya ayuu ka qaaday marka majuustana waa laga qaaday marka majuus waxa la yidhi iyaga laftoodu way isku khilaafeen ahlucilmiga imaam imaam shaafici laba qol buu ku leeyahy mar wuxuu leeyahy ahlu kitaab ayaga laftooda kitaab bay lahaayeen kitaab ayay lahaayeen nimankan ya markaa shubhadaasaa ku jirto oo waa shubhada kitaabkay leeyihiin sida majuustaas oo kale cali bin abi aalib baa laga wariyey bisanadin daciifi sanad aan sugnayn baa lagaga wariyey inuu sheegay in nimankani ay lahaan jireen kitaab in loo soo dejiyey oo kitaabkaasi markaasi ay ay lahaayeen deetana boqor boqoradoodii ka mida ayaa khamri cabbay wuu sakhraamay markii uu sakhraamay ayaa inan u dhalay ayaa u fuulay uu ka sinaystay arrintii baa la ogaaday markii markii la ogaadayba waxaa la doonay in xadkii lagu oogo xadkii lagu oga la doonay dabeetana waa uu diiday ya iska kibriye xadkii lagu ogda waa iska kibriye waa diiday markaasuu waxa uu yidhi miyaydaan ogeyn nabiy llaahi aadam yani waa waa markii wakti ugu horreysay wakti ugu horreysay xalaal ba hayd mogti laba walaal inay isguursadaan xalaal ba hayd lakiin markii dambe waa la xarimay nebi aadam markii uu de xaawa iyo aadam carruurtay dhaleen ilan tarankii baa soconaya cid kale ma jirin meeshii waxaa banaanayd inay isguursadaan laba walaalo in isguursadaan baa banaanayd markii dambana waa la xariiray suu hi abnaa-u aadam baanu nay buhi inagu marka miidan ogeyn abnaa-u aadam in isguursan jira miidan ogeyn oo labadii walaalo in isguursanayeen oo ay banaanayd inaguna abnaa-u aadam baynu koox dhan buu yeeshay wixii kasoo horjeedo dhanba mesha waa laga saaro waa laga dagaalamay dabeetana kitaabkiiba waa laga rafciyey qulubtoodii waa laga saaray waxay noqdeen dad jaahiliina bay noqdeenba deetna dabki bay caabuday marka shubhatu kitaab halkaasay ka soo galeen ba layihi laakiin sanadka xadiidkaasi aharka cali bin abi aalib baa warinaye aharkaasi sanadkiisu ma asixi daciif weyaan calaa xaal aduu majuusti rasuulku waa ka qaaday sala allahu alay wasalam sunnuu sunnata ahli kitaab ahlkitaaba dariiqa la mariye hala mariyo xadiidkaasaa sugnaaada marka xadiidkaasi wuxuna tusinay ahlukitaab inaan ahayn lakiin imaam shaafici shubhatu ahlkitaab wixii waana qowlkiisa labaad wey an yakuna waan yakuuna min ahli kitaabi qofkan laga qaadaya wa in ahli kitaaba yahay o miman lahu shuhatu kitaabin haddii labada ayna ahayn ka war labadaa haddayn ahayn ka war maxaa soo ahlu kitaab maaha shubhatu kitaabna male maxaa soo hadhay way dhamaatay gaaladii mise gaala kalaa jirta gaalada kala hadhay waa maxay mushrikiintii cabirat lawthaan iyaga jize lagama qaadayo ima alislaam wa ima alqatl labadaasay kala dooranaya iyago ama lala dagaalamaya ama islaamaya wa aqalu jizyati jizya intaa ugu yara diinaarun dinaar weeye fi kulli xawlin sanad kasta sanad kasta hal dinaar baa markaa ugu yar inta laga qaadaya hal dinaar baa laga qaadi doonaa wa yu'khadu min almutawasit qofka mutawasidka ahe dakligiisu dhexdhexaadkii waxa laga qaadi doonaa dinaaraani waa sunna un weeyaan yani inta ugu yara la qaadaya waa dinaar mid walba laakiin sida sunnaha waxa weeyaan in kii wax iyo kii waxba inay sana kala saaro <clears throat> wayukhad min almutawasit qofkii dakligiisu dhexdhexaadaha waxa laga qaali doonaa diinaaraan laba diinaar wa min almuusiri qofkii wax haystayna waxaa laga qaali doonaa arbacatu dinaaniir afar dinaar baa laga qaali doonaa wayajuuzu halkan ah, wa yusanu weeyaan wa yusanu waxaa la suneeyey an yashtarida calayhim adiyaafata imaamku inuu nimankaa dimiyiinta ah uu u shardiyo inay dadka muslimiintahe ah soo mara ay marti martigeliyaan diyaafad diyaafadda inay dadka muslimiintahe ah soo mara inay martigeliyaan oo martisooriyaan ayuu shardiyi doonaa fadlan xaalo ay tahay mid dheeraad ka ah can miqdaari jizyati miqdaarka jizyada intaas dheeraad way ka weeyaan wayatadamunu caqdu jizyati caqdiga jizyada waxa uu shamlisanayaa oo uu keensanaya koobsanayaa arbacata ashya afar shay uu keensanaya an yu-adduu inay bixiyaan aljizyata horta jizyada waa ina wa an tajriya calayhim iyo inay ku daraarto axkaamulislaami axkaamta islaamkuna way ku dareereysaa ay waxay ictiqaadsan yihiin inay xaaraan tahay naftii in la dilo oo kale maalan iyo tuugnimadii oo kale iyo zinadii oo kale kuwaas waxaa jira iyaga dee khamriga oo kale waa agtooda waa ka xalaal marka iyaga waa loo deynaya lakiin guryaha kala soo bixi maayaan sha shawaaricda la iman maayaan waay wa an laa yadkuruu diin alislaami iyo diinta islaamka inaynay ka sheegin ilaa bikhayr khayr mooyaan wax kale inaynay ka odhanin khayrun bay markaa dee ka sheegayaan waa inay diinta islamka xun ka shee hadii diinta islamka u tacarudaan ee qur-aanka wax ka sheegaan oo rasuulka wax ka sheegaan oo sharcigii ay markaasi ay tacniyaan ya cahdigoodu wuu burayaa haddii uu shardi kaga dhigay imaamku marka hore marka hore hadduu shardi u diinta islamka waxba kama sheegi kartiin haddaad ka sheegtiinna ballankiin udhexey waa buraya hadduu yidhaahdo ya waxba ka sheegin haday ka sheegaan uu buraya ballankaas wa an laa yafcalu waa inaan sameynin maa fiihi darun cala muslimiin muslimiinta wax dhibaataa ku ahina waa inaan sameynin sida jaajuus lasoo dhaweeyo oo kale gaalada inay gacan saar la la samaystaan jaajuuskii inay soo dhaweystaan ya oo ay marka ay soo hooyaan inay hablihii muslimiinta ay guursadaan oo darar bay ku tahay marka taana waa inana samaynin wa yucrafuuna waxaa lagu garan doonaa bilubsi lkhiyaari khiyaarku waxa weeyaan maraday xidhan yihiin ayaa meel ka mida ayaa dun lagu sameyna lagu tolayaa midab gaara leh oo midabka dharkan ay xidhan yihiin ka duwan oo lagu garanayo markaa maalan halkan dhexda oo kale ama garabka oo kale ayaa dun lagu sameynaya lagu lagu xardhayaa midab gaara leh si lagu garto washaddu zunnaari zunnaarkuna waxa weye isaguna waa suun dhexda lagu xidhayo xadhig ba dhexda ku xidhanaya marka waa suun suun dhe dhexda ay ku xidhaan ayaa lagu garan doonaa marka waxaa loo sameynaya caynkaasi waa in dadkii kale laga gartaa si loola mucaamaloodo mucaamalo ku habboon waa in lagasoo laga soo soocaa dadka kale muslimiinta marka dharkan dharkaasu xidhanaya wayumnacuuna waa loo diri doona min rukuub alkhayli fardaha fuulitaankana waa loo diri doonaa laana fardaha waxa fuula culimada iyo iyo maaragtay iyo dadka madaxda ah baa fuula xilligaas de iminka maha iminka fardaha laga fuule meel fuula waay maxay fuulayaan marka waxay fuulayaan dameeraha iyo fardaha dameeraha iyo waxaan jirta baqlaha weliba waa berigii dambana baqlihii waxa weya waxaa fuuli jiray de culimmada iyo dadkaas fuuli iyagana fuuli maayaan bale waxay dadka madaxda iyo culimmadu ay fuulaan ma fuulayaan waxaa ka hoosey fuulayan maxay fuulayaan dameeraha ayay igu leeyihi ya ila waa gaal weeyaan waay welibana waxay yidhahdeen culimmadu insha allahu faahfaahinteeda kale wayn arki doonaa waxay kale yidhaahdeen markuu fuulayana farsa marka la fuulo labadu lugood ba laga ridaa soo ma ya saa u fuuli maayo markuu fuulo dameerka laftiisa dhinaca waxa wey labadiisa lugood dhinac buu wada marinay dhabarkiisana xagga kala marinay saasuu fuulay waa la garanaya markaa ninkaas inuu dimiyi baa la garanaya waay halkaan ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa maxamed wala alih wasabi